macnaha muncakis noqonayso wixii meesha la diidayay dibadda u saaraysa xadku taasuu leeyahy hadduu markaa daatadan xadaynayo ama la tacriifinayo uu ka waramo jinsiga markaa isimka lagu xadaynayana uu noqdo mid u dhow daatadan faslina la sheego oo wixii uu kaga fasloomayay waxyaabaha kale iyadana la raaciyo xadkaasi wuxuu noqday xad xaqiiqi ah oo taama buu noqday tusaale midaan ku siinaya ku buuxso wixii kale insaan marka xad loo sameynayo xalay maxaynu ku sheegnay waa xayawaan naadir daatadan insaan baynu markaa qayaxayna xad u samaynaynaa waa inaynu ismi qariiba u keenno waa xayawaan waa wixii ruux la soo maha waa xayawaan ismi qariibaynu u keenay mar hadduu xayawaan yahay jinsi qariibana aynu ula nimi horta waa xaqiiqi fasli uu markaa waxa kale kaga faslo fasloobuu kaga socmanana aanu keenno oo waa naadiq waxaynu siinay sifa laasim ku ah ka bini aadamka u hadlaa soo ma sifadaasi la siiyana wuxuu ku noqday xadkii xaqiiqi ah mid taama haddaynu hal mid ka bedelno oo jinsigan aynu u keennay qariibka isamkan xayawaan aynu ku bedelno juha oo wixii jiro ma juha haddaynu ku bedelno waxaynu la nimi jinsi insaanka baciidka ah oo jusa hadday bal inoo qayax waa jusa naadiqatun halkii uu markaa ism qariiba geli lahaa mid baciid uu helo wuxuu noqday xaqiiqigii naaqis taa maaha markaa xadkii xaqiiqiga muxuu noqday mid naaqisa buu noqday labadaa mid kamida buu sheegay isagu culimadana way raaciyaan kaa inoo dhig waxaynu nidhi xadkani marna xaqiiqi noqon maayo wuxuu noqonayaa rasmi rasulka rasuulkana waxa la waxa asalka ah waxa weeyaan haddii laga kaxeeyo jinsigiisii loo daayo horta waxaynu leenahay insaan waa xayawaan sifadii fasliga ahayd ee naadiq waynu ka bedelo waxayn waa daaxik waa sifa insaanku leeyahy oo isaga khaas u ah laakiin laasim iyay ku tahay may markay sababtu timaadunba qosla waxaynu nidhi mayana ee kan insaanku waa xayawaan ruux laho waana markaasi waxa weeyaan waana daaxik waa ka qosla hadda imika ma noqonayo xadki mid xaqiiqiya muxuu noqday rasmi waa rasmiyin baa la odhanaya laakiin waa taamo markaynu nidhi waa naadiq ha waa waxaynu waa daaxik waxa uu noqday mar haddii laga saaray fasligii wuxuu noqday markaasi rasmiyu tam rasmiyu tam isagoo inoo ah oo aynu markaa xayawaan iyo isku rakibnay maxay daaxib ayaynu waa xayawaan wuxuu ahaa jinsi qariiba soo maha ka bedelo kii baciidka hatay juldatun daaxika baynu juldatun daaxika rasmigu wuxuu noqday naaqis marka laba jeer waxaynu xaqiiqi tam iyo naaqisa laba jeerba maxaynu haynaa rasmiyun tam rasmiyun naaqis afartaasaa meesha ku jira ka kale waa lafdi mutaraadi oo kelmadda lagu fasiro alcaysh haddii lagu hao huwa alcaysh oo tirahdo huwa alburu washaciir aad tirahdo kelmadda lafdi macnihiisa ah oo laakiin ka duwan markaa lafdi ma noqonaya laakiin wax faa'iido winoogu jiraa ma jiraan yani markaasi cilmi lmantiqa masaa'ilkan ay culimadu markaa insaan insaan wey haddii la qof bini aadan imaka u reebna tiraahdaa ama carbeed maa huwa linsaan insaan huwa linsaan buu leey leanna waa la jirrabay waa kan insaankii waa ka lahaya ee jirrabad intaasuu ku maarmaya haddii laakiin carbeed aad tirahdo waryaa insaan adiga maqal isahaa xayawaan naatiq baa tahay wuu kula garramaya kan xayawaan buu sheegay wuu leey ma xeerbeegtidii buu yeedhanaya marka wuu kula garramaya marka waanu kaa garhelaya hadda laakiin manaadiqadaa waxaan keenay markay waxaan keenayaana horta dee wax way qayaxayaan laakiin waa tacab kolba xad bay keenaysaa leeyihin jaamic maaha wixii la rabo ma jamcinayo markaasa midkii la keenaya si kale kana maanic maaha kolba waxbaa ka dhimay goor la wareeray bay dabeedna wax keenaya soo ma laakiin wa maxsuuskee la taabtay insaan waa lasoo taabtay soo ma waana la arkay uma baahnaba dee wax badan oo kalifo iska soo weydaado waxa uu sheekh naadimku waxa uu yihi mustaxiilu dati kayru mumkini wadiduhu majaasa fasmac sukani wamustaxiilu daat shay daatadiisa iyo xaqiiqadiisu ay tahay ma dhacdo iyo lama arkaan dee kayru mumkin maaha wax mumkin noqonayo suuro gelaya macna mustaxiili daatihi kayru mumkin wey ha waay kusaooday wa kullu macluumu bixisi waxija fanukruhu jahlun qabiixu fi lhijaa wa kullu wax kastoo macluumahoo la ogaaday maxaa lagu ogaaday bixis dareenka shay xawaastii shanta ah soo ma samcu basr shamu iyo dow iyo lamsu shantii waxaynu lagu ogaaday aynu soo sheegnay he waa waxija ay wakada maa yudrak sidaa waxaa lamida ah, waxaa lagu ogaaday xija sida xija ilaabay la mid tahay macnaha waa caqliga waxaa caqliga lagu ogaaday fanukru macnaha inkaaru inkaa layska diido la inkiro waxaa gaashaanka lagu dhuftoo la ma jiro oo waxaasi markuu shay mawduuq oo lahuba noqday la radiyaa jahlun qabiixun waa jaahilnimo qariban oo foolxun macnaha muntahaa fi lqabiix ama fi lqubx halka xumaanta halkii uu hamay u maraya fi lhijaa shakligii mislka marka xaggeeda waa fi lhijaa manaa fi shakli wlmisl marka xagga shakliga iyo mislka loo kaco waa wax sooxna ee shaygaa mukaabaraa la ydhahdaa wax hawaastii oo dhamiba ku kulansan tahay oo la arkay oo la maqlay oo la taabtay oo lasoo xaqiijiyey ka idhaahda ma jiro jahligaasi waa jahli xumaanta halkii u dambeysay dad waxaa jira suufista iyo wax lagu tilmaamo oo gebigoodba le wax walba shaki baa ku jira fi kulli shay yani markaasi shaku xataa ilaahay waa laga shekisay inuu oranaya waayo samadii ka sheekisantay ha samadan waa laga shekisay inuu leeli jirto oo dhulka miyaa laga shekisay ha dhulkana waa laga shekisay inuu leeli jiro xataa wuxuu ku ohanaya waa ka wax walba ka shekisanaya adigu baad iska shekisantay wuxuu kuleeyahay aniguna waa iska shekisanay wuxuu kuleeyahy anigu ma adigaan hay mise adigu anigaa tahay anigu mayna kala garanayin ku leeya adig aniga kuwa shakaakiinta noocana yani dee waa mukaabara wa xaqaayiqay arkayaan bay isdiidsinayaan soo ma waxaa la markay seexanayaan waxay yidhahdaan war si aanay nafaheennu isugu dhex qaldamin hee adiguna xadhig madow xidho adna mid cad xidho adna mid cawral xidho adna mid cas xidho wariya kii ka casaan ahaayo naftaadi waata adig waad haysataa wey kiika madow ahaayo hadday naftaada waad haysataa waaasi waa wa ciidamada malaaxidaha marka meelaha ka hadla mukaabaraday sameeyaan baa noocaas oo kale ah waxa weeyaan yani jahli wax xaqiiqa ah oo la huriyay qofka diidaa jahliga u maraya halkii u dambaysan waa nukru qabiixu fi lhijaab buu yihi xagga shakliga iyo maselka fain yaqum yani shaygan la qayaxayaa fain yaqum binafsihi hadduu yahay daato iskeed u madax bannaan oo iskeed meel gaara ah qumaysa oo u taagan hee fa jawharun waxaa la odhanayaa kaasi waa jawhar jawhar weyn wax kasta oo le xajmi taagan oo gooni ah oo goonidiisa u madax bannaan jawhar baa la odhanayaa hadduu waaxid idhaahdo oo radika jawhara alaan tafrax hadduu waxay tiraado waxaan bixinayaa jawhar baan ku siinaya dee jawhartii waa waxbaad niyootay ya jawharta waa macaadinta qaaligaa soo ma tii buu ku siinaya dhagaxa ka manaajiga intuu soo qaaday buu yihi ho ma rumeeya wacadkii mise muu rumaynin waa jawhar wuu rumey wuu rumey waxa weeyaan wax kasta waxay odhanayaan markaa waxaasi laba midubuu noqonaya imaa inuu noqdo jawhar waa shay mustaqil ah isagu markaa xajmi leh meel iska taagan gaar naftiisa oo waxiisa daatadiisa gaar saasay odhanaya aw laa aw laa yaqul binafsi ayo shay inuu noqdo midaan meel gaara isagu gaar isu taagi karin fadaaka kaan madax banaana inaan gaar isu taagi karin hee caradon waa macaani wey wax macno ahoo muftaqir ah loo ma muftaqira u baahan cidu ku tiirsaday sifadaas cid ay qaadato markaasi wey waa wax sifaa oo macnaa meegaara isma taagehee cid unbaa qaadato jirta maxal isagu ma laha gaar ah oo aan ahayn sheegaa jawharta ay lagu sifeynayaysan yani macluumaadka jira waxaa loo qaybiyaa imaa inuu jawhar noqdo oo imaa inuu carab noqdo falaasifadan iyo qoladan kala waxay markaa ku agureegaan markaasi labadaa midun u noqda waljismu bay yidhaahdeen shayga la yidhaha jismiga maa waa shay ama aladi waa midka ullifa ullif macnaha rukiba la yska tankiiriye laga koobay ama laga cunkay min jus-ayni labo laba qaybood ka kooban fasaacida intaa labada ah fasaacida ee fa aktar wax sii badan laba ishay iyo wax ka badan wixii ka koobani jismi baa la odhanaya inta laba ka badan had doonuu gaarhayaa xad mucayan kusii dooda looma samaynine waxaa la leeyahay waxa jawha ee laidhaha jismigu waa wax qayb qaybsama oo laba iyo in ka badan buu noqdaa waxaa la idhahda markaa ay isku khilaafsay ma jira fardulmulaq yani jawhar fardio midohon qaybsan ma jirtaa waxay markaa kalaamka markaa isku khilaafaan laakiin dadka mucaasiriintu maanta shayga maadada ee noqda jus iyo tajasa mumkin an yutajasa iyo shayga maadada noqdaa jus aan qaybsamin waa iyagu aqoon bay uleeyihin waqtiga waxaa la gaadhay waxaa ugu eh, yar atom waxaa ugu yara qayb ee eh, markaasi aan gelin ee eh, waxda keliya noqda waxa weya laakiinse jusno haddii la yidhahdo bay dhadaan laba ka koobnaado fadruk xadiis almayni ka tag oo ka dhaqaaq xadiisa kalaam weeyaan almayni kadibkaa ah, hadalka beenta iskaga tag hadal beena iskaga tag wmustaxiilu daati غayru mumkini wadiduhu maa jaasa fasmac sukani sukani wamustaxiilu daat shay daatadiisuba uu yahay wax madhacda ah kayru mumkin baa la idhaahdaayo wax iman karaba ma aha manaa mustaxiil daati wey isaga daatadiisu wax la heli kara maaha waa kayru mumkin walaa maqduur idinma keeni karta markaas weyaan ilahay mashiiadiisuna kuma tacaluqayso hadday ku tacalluqayso qudrada ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa ku tacalluqayso ila saara mumkinan wax inuu yimaado suuragalab u noqon lahaa liannaha laa tatacallaq ilaa bilmumkinaat dee waxay ku tacalluqdaa ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisu waa wax mumkinaadka ah koonku ama waxa weeyaan markaa wujuudkiisu waa waajib ama waa mumkin cidda markaa wujuudkeedu uu waajibka yahay waa allah subxaana wa tacaala wixii alla ka soo haray koonka ka mid ihina wujuudkiisu waa mumkin in uu yimaado ilaahay abuuro iyo inaanu imanin oo ilaahayba doonin u keeno labaduba waa jaa-is waa wax jaa-isa markaas weeyaan marka mustaxiilka waa mamnuuca la yidhahdaa mumkinna jaa-is baa la yidhahdaa soo ma arkaysid wixii markaa wujuudna waajib wajibo allah subxaana wa tacaala wadiduhu macnaha mustaxiilka waxaa kasoo horjeeda ma ayuu ladii shay weeye jaasa maxaa banaanaaday wujuuduhu wacadamuhu jaasa wujuuduhu wacadamuhu inuu isagu jiro iyo inaanu jiritaan yeelan labadaba markaas waa banaan yihiin waxaa markaa meeshii ka xaasilay ana alwaajib maa laa yutasawar fi lcaqli cadamuhu waajib wujuud waxaa la idhaahdaa wax in jiritaan la-aantiisa aan jiritaanka ilaahay subxaana watacaala ee mustaxiilaadka maxaa ka mid a ah? ehm, waxa weeyaan dee ma imanayo suuragalna maa ilaahay ilaah la mid isago ah, ma jirayo markaas wey ilaahay jiritaankiisa wax la waayi kara miyuu yahay ay lama waayi karo lakin wixii kaloo waa la waayi karaa jiritaankiisa waxaa kaloo ka soo haray ilaahay subxaana watacaala fasmac dhegayso sukunii cilmi licilmi aniga aqoontii ah cilmigaan ku siiyey si fiican u dhuuc oo u dhegayso bugi wadiddu haddaba waxaa la yidhaahdo did waa lid marka loo eego maca didihi shayga isaga ka kasoo horjeeda waa wax laba shay oo isku did oo iska soo horjeeda oo inay mar wada kulmaan suuragal maaha maxal waaxida meel waaxida inay ku wada kulmaan he suuragal maaha shaksi masal inuu caddaan noqdo iyo inuu madow noqdo markani may wada dhacaysa ma wada dhacaysa inuu cadaan noqdo isla markana uu noqdo madow ma wada dhacayso sooma waa laba iska soo horjeeda war labadan yani markaa diidaan la yajtamicaan baa ladhaa maca daalika haddana yartaficaan caddaankii iyo madowgii markeliyaa la wada waari karaa meesha xasaan bay noqon kartaa sooma cadaankii iyo madowgi markay ka wada fuqi karaan oo la wada rafcin karaa waxay noqon karaan meeshiiba maxal midab kala leh casaande ama wax kala ku sheeg madoogabadha waxaa la dhanayaa did baa la odhanayaa kaa wlkhilaafu khilaaf muxuu ujeedaa waa alkhilaafaani waa shayhanka laba shay oo mukhtalifo markaa iskhilaafsan labada shay ee iskhilaafsani yajtamicaan wayartaficaan kulanna wuu dhex mari karaa labadana meesha way ka bixi karaa maxaa u daliila ama maxaa tusaale u naqonaya alxaraka walbayaan wuxuu inuu cadi iyadu yahay wax dhaqaaqa ma wada kulmi karaan hada alinsaan alabyad yataxarak wa wada kulmeen soo ma inuu madow yahay walaa yataxarak shaygu inuu madoobaado oo caddaankii meesha ka baxo oo uu noqdo saakin laa yataxarak ah taasna labadiba meesha way ka baxay sooma labadaba suuga kaasna waa labada shay khilaafaanka ah ee iska soo horjeeda markaas way maxaa kaloo markaas saddex o keenay wanaqiid naqiidka waxaa la dhadaa shayga shayga kale ka soo horjeeda ay isburinayaan oo waxay noqonayaan labada naqiidaanka ahi sidii didaanka maaha in la yidhahdo yajtamicaan laa yajtamicaan wayartaficaan labada waxa la odhanaya laa yajtamicaan walaa yantaficaan marna kuma wada kulmi karaan meeshana lagama wada waayi karo maxalka makaanka mar kuma wada kulmi karaan lagamana wada waayi karee mid unbaa baaqi ku noqon kara maxaa u tusaalaha wujuud iyo cadad wujuud iyo cadad waxaa isugu jiraa haddana ma jira miyaad oran karta ma dhici karta wuu jiraa ma jiro miyaa la odhan karaa fi aani waaxid mar keliya ma la odhan karo mar hadduu wujuudka kusoo biiray waa cadam oo ma jiro lama odhan karo haddaba waxa weeyaan labadii meel ma wada kulmi karaan haddaba labada meesha ka qaad waxaa tiraa waxaas mana jiro oo jiritaan male waanuu jiraade miys ma dhacaysa waa naqiilaha laa yajtamicaan walaa yartaficaan taa way markaasi wlmil miliga waxaadhaha shayga miligiisa madhigiisa ahi waa waxa uu noqonayaa biana maa qaama axaduhumaa maqaama alaakar waa mid midka kale haddii meesha laga waayo meeshii kuu tegaya soo ma eh, hada bayaan wahada hada bayaan kanna waa caddaan kanna waa cadaan labadii caddaan waa caddaan waa isku mid soo ma kan haddii la waayo kin kala labadaasi ma la odhanayo sidii kuwii hore laa yajtamicaan lama odhanayo mutashaabihaan baa iyaguna jiro oo waxay noqonayaan alladani yataqaarabaani ima fi suura wa ima fi lmacna waa laba shay mutashaabihaanku mislaanka waxay kaga duwan yihiin waxna way isku khilaafsan yihiin waxna way sadeeyayihiin ama suurad ama macne ama sabab marka aladi yatacalaqa biwujuud masababta ku jireen ay uxun bay markaa isaga ka wabaa mid wal khayraan baa tiri khayraankii waa mukhtalifaan khayraan waxaa soo gelaya didaankii khayraanka waxaa soo gelaya almukhtalifaan khayraanka waxaa soo gelaya annaqiidaan laakin mislaanki ma soo gelayaan labadii mislaanka ah ma soo gelayaan oo wixii misligii isagu wax kala duwan maaha waa isku mid laakiin ashyaadaa kale iyagu kala duwanaanta leh khayraan waa laba shay oo mukhtalifaan weyaan waxay noqonayaan mawjuudaani ladaani yumkin an yufaarid axaduhum alaakar biwajhi waa laba shay oo mid midka kale inuu kaga faaruqo dhinac ama weji kamida wejiyada ay noqonaya marka muxuu yihi markaasi wa kullu haada ah, waxa aan soo sheegnay bu cilmigu aqoontiisu muxaqaq waa mid la xaqiijiyey halkee lagu xaqiijiyey cinda ahli hada lfani fannigan ee uu ka hadlayo markaasi cilmigan markaasi uu ka hadlayo ee manaatikadu ay mahadan cilmi mantiqa la dhahda agtooda cilmigiisa waa la xaqiijiyey falaa nudil annaga ma dheeraynayno bihi shaygan oo waxa weyaan markaasi falaa nudil bihi ay bidikrihi ma nihin kuwa wax badan ka sheegay dikrigiisa walam nunamiq qurxin iyo taxsiinna kumaanaan samayn tanmiiq waa taxsiinka iyo tasyiinka waa qurxinta weynada labada midna kumaanaan samayne waan iskaga gaagaacsanay intii muhiimadan ka doonayna waan ka sheegnay buu leeyahy inta ha wlmisl wlkaylaan mustafiidun taasaan doonayaan ka nimi waa macluum mashhuura weyaan waa macluum la ogyahay oo mashhuura caam ahay oma baaxda tafaasiil badan والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق مسليا لمقتضى الحديث والنس, والنس في القديم والحديث لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي waxaa uu halkan bilaabay khitaabkii waanu yaro dheeryahay waan iska dul maraynaa maadaama waxoogaa uu yaro dheer khitaabku walxamdu lilah jinsigan ama afraadda xamdiga ammaanta iyo mahadnaquba lilah allah khaas buu u yahay xaqna o lilah waa iqtisaas iyo istixqaaq ka xaq u leh ay u gaar yahay waxaa xamdigu meesha doolabaha ka filo nooc doolabaha noqdo lilahi buu sugnaaday oo maxaan ilahay ugu mahadnaqaynaa an ku ammaanaynaa cala tawfiiq waa waafajinta weeya ilahay subxaana watacaala uuna waafajiyey limanhaj manaa waa ariiq alaq manhajka waa ariiq alxaq xaqa markaa dariiqiisii oo xaqa waxaa la idhahdaa huwa alxukm lmudaabiq cala alwaaqic waaqica waxaa ka jira ee ku dabaqaga runtaa weeya cala taxqiiq marka loo kaco xaqiijin waxa weya taxqiiqu iiqaa iiqaacu ashyaa fii maxaaliha in ashyaadu dhacdo meesheeda wa raddiha ilaa xaqaa'iqiha xaqaa'iqdeeda runtii saabitkaana loo celiyo haddaba hadda horaa looga soo hadlay farqiga jira shukriga iyo xamdiga udhexeyn waa laga soo hadlay taayimka hor ku noqon oranso musalliyan buu yidhi xaalan ahay musalliman xaal aan ahay buu leeyay markaasi midoo sallimaya u hogaasamaya weyaan waxaa laga xaalaynayaa macmuulka tawfiiq oo manhajka ku oo markaa ku caabuday waxaan markaa ahay mid xaala kawni musaliman baan ahay musaliman sallimaya arrinta u hogaasamaya limuqtada xadiis baan u hogaasamaya xadiid rasuul calayhi salaatu wasalaam ay limaa yaqtadiihi alxadiidu asaxiixu weliba ka daciifka ahay kal macduum weeyo daciif laa yuxtaj waxaa jirin ka soo qaad banaanka geysa lama soo qaato xadiidka saxiixa ah muqtadihiisa uu keensanayo uu dalbayo ayaan anigu ahay kii hogaansamaya wnas waa nas waa daliilka sariixa ee qur-aaniga ah wey naski naski waa maxay waa daliilka saxiixa ah waa daliilka wajira sariixa ah ee aayadda qur-aanka ka ah. marka qur-aanka ima horeeya iyo sunada waxaa horeeya qur-aankaa horeeya oo muxuu u horeysiyey muraacaatu idaafiya daafiyada beytka ayaa qasbaysa kan nasi bay nusqadi qoraysay kan nasi xadiidkii sida naska qur'aanka oo kale markaa quraan ka horeeya quraanka tashbiiha markaa u keeno fi lqadiim wlxadiid waktigii hore qadiimka weeye xadiidna waa waktiga ee dambe macnaha ana hada muctaqidu fi awali amri wa aakhiri sheekhan awal amarkiisa iyo aakhirkiisaba o raximah llah min ahli nasatihi min awali nashatihi salafiy lictiqaad caqiida salafiya ayuu lahaa oo yahay muctasim bixabl illaahi xagga qowl iyo camal iyo caqiidaba saas wey marka ku dhaadanaya marka manhajkiisa laa actanii anigu ma yihin macnaa law cawil weeyaan marka wala midaan cuskanaya ama yihin mid gelinayo maaha walaa yuqniini marka mana aha markaasi mid aniga wax ii tarayo bikayri qawli salafi wixii markaa qowlkii salafka ahaaday mooye wax kale macnaha salaf manhu salafu manhu ya aqi muslim man salafu asalaf salafuka huwa nabiyu sala la sl asxaabu waa nebi maxamed iyo iyo saxaabadiisii iyo waman tabicahum bixsaan haula haula salaf sidqada miskaanjiyeniy maha soo maa hadi sidqa qofkii la doonana lagu saydayo kii la doona laga masaxayo maaha sheeko waa meel adag oo la cuskado oo lala yimaado markaasi qowl iyo camal iyo caqiida lagu raaco xisaabkaasi oo kaa kuwa weyn marka yaa u fadli badnaa khulafaa raashiduun maraatibtii ay soo marnayso ma garaysa kitaabku usoo dhiga halkaa markaa uraac facalaykum bisunati wasunata alkhulafaa raashidiin mahdiin wax dheer oo muxaadara ah ayuu sheekhu halkan ka galay salafka isagoo qoladii khalafka ahlu taawiilkana ah, waxoodii markaa daldalaya halkan sheegaya radinaya shaaia markaa ibnumaanic iyo culimo kale waa qoray intaa anigu markaa waqti ma hayni walastu fii qawli buri marka anigu ma yihi buri fii qawli bidaa qawlkaygan aan ku hadlay bida wabima ashartu ilayhi macna waxa aan soo tilmaamay ee ah iktifaau in aan a'imadii salafka raad guran raaco kuma noqonayo muqallidan midoo iskaga dayday si indhala muqallidan la humay oon caqiidadii kaga dayday iyadoonu jirin fikir iyo nadar aan ku ijtihaado daliilka bale daliilkii baan horta fiiriyey say iyaguba u fiiriyeen oon baadhay say iyaguba u baadheen dabeedna waa ku dhacay wala dariiqada culimadii fadliga badnaa yatabicuuna aladila inay daliilada raacaan oo ay markaasi aqoonsadaan na'khadu lculamaa culimadu halkay wax kasoo qaadanaya hadduu caqiido ku tacalluqo shaygaasi ama camalka miduu doolalaha noqday iyo say u daliilka oy u raadinayeen waxaa markaasi laga dooraa qofka daalib cilmiga idilaac samayn kara inuu sidaasoo kala sameeyo daliilka raaciyo culimada meesha ay kasoo qaateen halkaasaa markaa uu qabsanaya ila nabiyi sal allahu alayh waali wasalam cid kala qalideeda jirta weyaan ila nabiy almustafa nebigii mustafaha la doortay ee laga doortay caalamka oo dhan mucdi mudhir lagu daaweeya kii hanuunka daahir ee ku daahiriyey dalaa-il waadixa sallaa calayhi llah ilaahay ha amaano weya sallaa calayhi llah ilaahay ha amaano tacaala korreey maa qadaru nazal waa mudda dawaami nusuul lamdaar wey inta roor dhibi oo roobe ay soo da-ayaan hee ha socoto ammaanta ilaahay nebigiisa uu siiye saliga wamaa tacaala iyo wamaa tacaala labada qilaab way jiraan qaarkood waxaa ku qoran tacaala dikru dikrigiisa ka noqda tacaala waxa weeyaan takaabada weyaan taqaasura wataallam almuctaluun marka macnaha eywa sala wasalam caleyhi baa meesha u qadara allaha ammaanahana siiyo salaamadiiyo badbaado nebiga korkiisa ma tacaana intaaba markaasi dee isku kalifo kuma ku dhigmato kuwa markaa iyagu markaa ku dadaalaya dikrahu hadaba dhe nebi maxamed dikrigiisa iyo xuskiisa fi lazal waqtigii hore yani acsaartii khaaliga ahay ee tagtay leanna kama suurin zamen zamaanka kamid a ah adduunyada dikriga inu markaa la sheego nebi maxamed oo la baraarujiyo sharcigiisa iyo inuu soo bixi doono aakhiru zamaanka ilaa uu ka yimi waqtigii risaaladiisa oo ay dee daahirtay risaaladiisu iyadoo shamsi adduunyada tii nebinimo usoo baxday oo shiikisay xidigihii nebinimadee kale ka horreyy nebinimadii nebi maxamed qorax bay hayd sooma markay timi maxay shiikisay kawaakibtii iyo xidigihii nebinimada dabeedna waa madoobaadeen macnaha waa la naskhay waxaa markaasi qaalib noqotay risaaladii dhammaan maqaalaadkii lagu hadlaye kaloo dhamay ka qaalib noqotay baabisay waa wama waman jara buu yihi wasala allahu wasalam caleyhi bay ka dhigantay alle sali iyo salaamba nebiga ha siiyo ha amaano oo ha badbaadiyo man jalaa inta uu markaa faydmo ee uu kala yaacu suulo bihadyihi hadyigii nabiga darkii alay isalaatu wasalaam ee iftiimayay addayjuur dayjuurka soomada bugdiga dulmada bugdigii kala yaacu suulo oo hadyigii nebi maxamed lagu suula calayh isalaatu wasalaam intaa ha socdo salliga nebiga waa uu jiraya ee wamaa bihadyihi calayhi salaatu wasalaam inta uu daa'imsan yahay hadyiga nebi maxamed raaqad inay ku saafi galowdo alawqaatu xiliyadu salliga nebi ha socdo inta hadyi nb hadigii nebiga raaqad ay ku noqoto markaa mid raaiq oo la jecelayo maxbuub oo saafiya ah alawqaat waa waqti baa la jamciyey xiliyada oo dhanba ah, waqti muddaar min dahri baa la dhaha waxaana loo isticmaalaa alwaqtu zaman maadi inta badan zamanka tegi ayaa loo isticmaala wduhuuru e wamaa raaqa duhuur saldhiga nabiga ha socdo inta ay saafi noqoto adduhuur waa jamcu dahr isna dahrina waa maxay dahriga waxaa la azaman aldawiil wاlamad almamduud waa waqti fidsan ama dheer waalihi ay wasala allahu wasalama bay ka dhigantay allaha ammaano hana markaasi badbaadso salaamad ha siiyo calaa calaa aali nabiy almustafa nabi maxamed aalkiisa caleyh isalaatu wasalaam ee calaa atbaaci calaa diinihi bay noqonayaan kuwii isaga diinta ku raacay aalkaasi nabi maxamed caleyh isalaatu wasalaam sidau imaam axmed maqaamu dacan ka warama ku doortay halkaa in aalka loo jeedo ee atbaacdiisa haddii aalkii maxamed atbaacdiisa noqonayaana awalba waxaa soo gelaya aalkii qaraabada rasuulka xaaraan ay ka ahayd silkadu iyo bani hashim bani mudalaba kamidii waana sida u doorto amaba iyagaa lagu fasraa si gaara ah imaamka shaaficis uu sheego aal hadii la dhaamuri wasaxbayna la sheego aalku waa kuwaaburi rasuulka qaraabadiisa ahaa ee ahaa markaasi reer bani hashim iyo bani mudalib intooda masuulkaay wa saxbihi waa saxaabadii saxaabiyaa la dhaha kullu man ijtamaca nabiy sala allahu alayh ali wasalam wa huwa yumin bihi wamaata calaa dalik mid kastoo nebi maxamed la kulmay dad aragti jiraahdo de waa way laakiin kii indhaala way saaraysaa aragti sooma indhoolkii bay saaraysaa marka axad kastoo la kulmay la ijtimaacay rasuulka laxda waaxidan ha noqoto ilbasna ha noqotee nebi maxamed isagoo rumaysan isla taagay kuna dhintay muxuu noqonayay waa waa saxaabi markaas wey ahlilwafaa aalka iyo saxbigaa saxaabadoo ahaa ahli ay asxaabi wafa ahlilwafa ay asxaabi lwafa kuwii oofiyey ee waafiinta ahaa maxay oofiyeen bimaa umiruu bihi wixii la amray wixii lagu amray ayay oofiyeen macaadini taqwa macaadini taqwa macdin macdin macdin baa la dhahaa macdin waxaa la dhaha asalka jawhaarta dhulka wax dhex aasan ilahay ku dhex qariyo dahabka fidada dhulka kama mid aha iyadu laakiin wadhex aasanta maa saasaa lahaa meeshay ku jirtay qaaim ku tahay ku nigiday kuwanina waa kuwii ama asalka u ahaa dhan taqwada taqwadu maxay ahayd waqaaya ahayd marka itikaad waqaaya min annaar biimtisaali awaamiri waijtinaabi nawaahi in ilaahay subxaana wa cadaabkiisa laga samaysto wax kaa xijaaba adoo raaciya amarkii allah iyo rasuul kana fogaanaya wixii laguu diiday taqwaday markaa u noqdeen asalkeedii makuulaga wayanbuuci safaa waa maciinkii durdurkee xareedee saafiga asafa safada waxaa la dhahdaa waa khaaliska wax ku khaldano xiisada aadi jirin yanbuucuna waa maxay waa ilaha biyaha durdurka xareedda maciinku uu socdo yanbuuci safa maxay yihiin yani iyada ayaa waxay yihiin saxaabatu kiraam yanbuc kullu khaalis min alkader waxay markaa yihiin maciinkii durdurka ahaa ee shay kastoo khaalisoon xiisadi gelin maciinkiisii oo ka saafiga ahaa qubaarka iyo xiisadda bidcada haddaba faman warada mawridahum shariba sugaalan saafiyan qofka ku arooro darkii saxaabada wuxuu cabbi biyo saafiyo macaan maawasxa macaan ayuu cabi doonaa waman salla can nahjihim shariba milxan ujaajan habila qofkii ka inxiraafay ka leexda dariiqii saxaabada waxa uu cabay biyo milixa oo aja-a oo qaraadh oo wasaqaysa ku cabbi kaas وصلى الله تعالى وسلم على تابع وتابعي أي وصلى الله تعالى وسلم على تابع ساسا كده الله صلى يا سلام كما هسي تابعة يورع تابعية هاي أي لهم للصحابة بإحسان صحابة الرعي وتابع للتابع واتباع تابعي كاسنا والتابع يبكر وصير راعي للتابعي تابعي صحابة muxuu ku raacay calaa nahji alistiqaama walitqaan dariiqii iyo nahjigii istiqaamadii toosnaanta iyo iqaankii subidda waa saddexdii qarni nebigu ma ammaanay saddexda khayr lwaraa khayr lwaraaa waayo waa khayr lkhalqi waraa muxuu ahaa khalqiga maxaana loo jeedaa annahum afdal hadi lum ummaddan lagu fadli xaqan xaqu dalika xaqan waa mid aan xaqiijinayn sugay buuri binasi shaaric baana caddeeyey shaaric waa kuma waa rasuulu maxamed caleyh isalaatu wasalaam salawaatu llahi wasalaamu calayh ayaa nas tansiis iyo saraaxa ku sameeyo oo caddeeyey khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum cimraan bisalaam laa adkur adakara bacda qarnihi qarnayn aw halaaa ma laba qarna ka dambeeyo saddex qarnin bay noqonayaan mise saddex buu ka dambeeyey siyo afar qarnay noqonayaan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey khayra ummati alqarn aladi buxidtu fiihi buli qarnigayga uu ka baxay khayra ugu qar badan ugu khayr badan qarniyada mid saddexaad waaba la sugay culimadu ay sumeen waraxmat llahi maca ridwani wlbiri wاltakrimi wlxsani waraxmat llah tacaala alla naxariistiisa maca ridwaan iyadoo lala qabo raalli ahaanshaha xagga alle walbiri iyo shafaqada tudhaalaha iyo ixsaanka birriga waa ixsaanka taasina la jirto watakriim in ilaahay markaa karaameeyo fadli la bixiyo walixsaan iyo weliba markaa samafal biri khayra takriim markaa karaameyn fadli dheeraada ixsaan iyo samafal xagga alle ka yimi iyagaa camalka ku ixsaan sameeyey oo la yimi markaa qawl iyo ficil khaalisa allana uu abaalmariya ixsaankooda mid lamid ah hal jazaa ixsaan ila ixsaan de tuhdaa buu yihi marka waa la hadiyey buu yihi marka arrimahan soo sheegay baa la hadiynaya yaa hadiynaya isaga laftiisa hadiynaya oo isqarinaya majhuul buu markaa maca tajil iyadoo tacdiimino la socota budi weynay wاlincaam waa ifdaal ilaahay ugu deeqo fadli iyo nicmayn yani ilaha meliga muncimka muhayimka salaamka xaggiisa ka socota taasaa hadiyadaasoo minii aniga iyo qayrkii baan dirayna bule yaa loo dirayaa limatwa matw waa mansil iyo maqaam limansil waa bay ka dhiganta limatwa cismati alislaam ay limatwa cismati ahli kuwii ahlulislaamka u ahaa cismada ee lagu ilaaliyey iyaga maxaa lagaga ilaaliyey bidco iyo dalaal kuwa madhigooda waa mansilkay degeen xolaalaha halkaasaa loo haadiinaya waxaa oo ixsaan iyo khayr iyo takriimiyo iyo raxmad ilahay u jiro ku siiyo qabriga ku siiyo madhigu waa halkay degeen qabriga aimati addiin ay aimati ahli hada diin kuwii diintan ehelkeeda hogaamiyeyaasha u ahaa ee lagu daynaya ma jiraan kuwaasa markaasi ahaa diinta matiinka islaamka hudaati lumma ee ummadan islaamka ah uu ahaa markaa hudaada macnaha inay tusaan ayaa ilaahu markaa sii u dooray dariiqii markaa nahjigii rasuul uma faydaan macaanida kitaabkiyo sunnada ahli tuqaa min saa'iri jamiici la'ima kuwaasi oo ah ahli tuqaa wii taqwada ehelka u noqday min saa'iri aimadaasoo min saa'ir min jamiic ala'ima dhammaan a'imada kale ee aqwaashooda lagu daydo afcaashooda lagu daydo ee a'imadii matbuuca ahayd ee la raacayay ee aan soo wada buri marka kuwaanu sheegin sufyaaniyin baa ka mid ah sufyaan sawri sufyaan ibnu cuyayna xamaadin xamaad ibnu xamaad ibnu salama isxaaq ibnu raawi abu sawr yaxya ibnu maciin ibnu abi diin bukhaari muslim cabdillaahi ibnu baarik leyf sacad rabiica ibn abi cabdiraxmaan abdmaxamed abamalik ibnu jurayj ibnu daawuud wagayruhum kuwaas iyo kuwa kalo fara badan laa siyama axmeda laa siyama maadu waxay noqonaysaa laadan waa naafiya linjilsiisa iyo maana isamkeedina marmaadu waa ladii macnaha waxaa laga dhigaa markaa iska tawkiid oo saa'id ay noqoto oo lahaa laasiya axmeda loo loo loo idaafeeya laasiya axmeda siiba weliba gaar ahaan axmed buu yidhi waa imaamu axmed ibnu xambal والنعماني ونعمان بن ثابت أبو حنيفة وجه الإسلام كان ومالك مالك بن أنس أصحاب المذهب وي محمد عطف كده كشري ومحمد محمد بن الشافعي أستواني بولي مركع معناها قرار الجنبي استواني مركع عنها وحوالي المركع العم سو والأب سمو هاي adeerkaa wuxuu ka dhigay aabbaha siwaanka waxaa labada laamood adeerku keliya yaala waa mataana soo marka adeerku mataankii aabbaha weeye saas oo kale marka marka dee waa mudallimi soo ma garanaysi waxa weeya nebiga alayh isalaatu wasalaam de waa qaraabadiisii dhaweyn weliba kaasima markaa waa shaafici man weeye kuwaasi waa duul macnaa aladiina hum weeye kuwaan soo sheega aimada mazaahibta ee afartii madhabba soo ku sheegay ma weeyaan waa duul laasimu likulli arbaabi اlcamal ay taqliilu xabrin minhu xagga dabaqabu oo mubtadiinu hooda ku dhigan waa man oo taqliidu xabrin caalim minhum iyaga ka mid ah in lagu daydaa laasimu ay ku noqonaysay likulli arbaabi اlcamal kuwii asxaabu lcamalka ee camal falayay inay ku daydaan baa laasim ku ah kuwaasaan ammaanan u jeedaan marka waa taqliidu xablin minhum min ala'imat alarbaca ay laasim ku ahay bikulli arbaabi alcamal dhammaan cidda camal falaysa inay markaa ku daydaan ictiqaadkii buu ka reebay oo iyaga u baahan in bu taqliide la rabo caqaidada marka caqaa'idka tawxiidka iyo macrifada ilaahay iyo ilaahay sifooyinkiisa iyo sifooyinka risaalada waxa weeyaan markaa kada arkaanul islaamkii shanta ahaa iyo masaa'ilka cibaadaadka waxa weya iyadoo markaa taqliid la-aan noqona daliilka laga qaatay ilaa yucbad allahu ilaa bima sharac ilahay kulbaa lagu caabuda lagu sharceeyey walaa taqliida fi shayin dalika buleey taa taqliid looma baahna buleay taqliid looma baahna taqliid luqatan maxaa la idhahdaa wadcu shay fi lcunuq qorta khilaafada lagu xidhaa la idhahdaa curfana muxuu noqdaa akdu qawli lgayri min gayri macrifati daliil akdu qawli lgayri min gayri macrifati daliil waa inaad ninka sheekha ah qowlkiisa qaadato diinta xagga diinta ah adigoo oon meeshuu daliil u doontay ama uu ka soo qaatay aanba ogeyn qowlkaasi ah, u imaanku ha war iska qaata war raaco kudashadeeda markaasi weyn maxay loo hadhay tan waman naxaa ay waraxmat ullaahi tacaala liman naxaa ha liman naxaa macnaha qasad axadkii u qastiyey lisubuurihim a'imada dariiqooda axadka u qastiyo min alwaraa khalqiga ka mid a sina raxmadda ilaahay asiiyo maa daarat ilaflaak aflaagtan wareegaysaa falagyada wareegaya inta ay wareegaan aw najmu saraa ama xidig habeen socdo oo guray hadiyatun tanina buu yihi waa hadiyad haadihi hadiyatu weeyaan minii aan diraya hadiyadda liarbaabi self asxaabu self baan diraya asxaab madhab self u jeeda dadkii madhabkii selafka asxaabta u ahaa ee caqiidati ahl asar mujaaniban xaalan hay xaala kawni mujaaniban midoo dhinac ka fogaanaya nadmigan iyo gabaygan aan tiri waxaan ka fogaanaya lilkhawf dabaalashada macnaha ta'wiilkii hurkay ee xanuunsanayey iyo caadadii kuwii kuwaasoo min ahli اkhalq ay min ahli madhabi اkhalq madhabkii khalafka qoladan dambe bi ahlulbidaca madhabkooda kuwii ehelka u noqday ayaan khilaafaya oon dhinac ka marayaa muli oon mukhaalif ku ahay limadhabi اkhalq madhabka khalafka oo isagu mukhaalifa limadhabi salaf madhabkan khilaafay madhabkii salafkii hore ayaan anigu dhinac ka maray khudhaa buu yidhi marka war caqiidada aan kuu soo dhigay qaado wudiida hal lagu halagugu hanuuniyo waqtafii raac nidaamii nidaamkaa aan nadmeeyo marka hurjumsadayda raaca weyni haddaad sidaas samayso macnaa fa inaka in facalta dalik tafus tadfar waad guulaysan maxaad ku guulaysan bimaa biladii shaygii amaltu aan anigu markaasi inta akulayaan ididiyoode oo khayr ah kaasaad heli wsalaam ay watadfar bisalaam nabadgelyana waad ku guulaysano ammaanka noqon doontaa inaad wax isku dhex daa isku dhex yaacdo caqiidadaada aad takhafudada dala-aan ku socoto ayaad ka aamin noqon doontaa marka ilaahay markaa ha u naxariisto imaamkan halkan ayuu qalamkii ku gabagabooy oo uu joojiyay joojiyey waxa weya markaa su-aalaha ikhwada saddex su-aalood su-aal mida waxa ay tahay nabiyullaahi maxamed calayh salaatu wasalaam saxaabadiisa beecuu ka qaadi jiro dhammaan beecay la gelayeen ha waa saxeex afraaddii saxaabada rasuulku beecuu ka qaadaya ha waa saxeex maanta yaa lala beectamayaa maanta yaa lala beectamayaa beeca iyo ballan iyo cahdigaa lala gelayaa horta beycada waxaa maanta markaa lala gelayaa baycat lcudmaa markay tahay ama imaamat lcudmaa ee rasuulka uiman maanta walaysa fii cunuqihi baycatun maanta miita jaahiliya qofka dhintaa addunyada ka baxay isagoon cahd iyo ballan iyo bayco qoorta ku sidanin ee wuu dhintay qaab dhimashadii jaahiliga ee fawdada ahay buu dhintay macnaha diintu ka baxay maaha qaab dhimashadii ay u dhiman jireen foodada ahayd ee biladhadaanka ahayd ayuu ku dhintay taan waxaa iskale alimaam imaamat lcilma cidda imaamkii caamka ee ummadda hogaamin jiray ayaa iskale wa hadduu joogo miya marakaas waxba hays hawli muranna hageli wa hadduu joogo miya waa mawjuud baycadiisa la siinaya cid kale ma leh hadduu mid kale kasoo barbar sharaxdana orta loo dheelayna taas baa la adicaya baycada la wasiinaya baycadaa la ma qof walba sidii rasuulka looga qaadayaa maya ahlulxalli walcaqli inta mawjuudkay suuragal tahay sida abubakar oo kaleba inay mawjuud noqoto ayaa dooranaysa alxaq waxaa la yadhadaa dadka acyaanta ah ee bulshada waxnaa xidhan ee markaa horguudka oo culimada ku jirta intooda joogta markay doortaan dadka racyadda inta kale iyo ahluxalli walcaqdiga maqanee kale laasim bay ku tahay inay adeecaan un iyaga laakiin ay baycadii gacanta wada dhiibaan laasim ma aha ragga rasuulku gacanta ku dhiibi jira afka ayay waa imaamka hadduu mafquud yahay waxba hays hawli muranka waaqicana hadduu imaamkaasi maanta aanu joogin yaa lala gelaya isagii baa la raadinaya yaa lala gelaya waa maay isagii baa la raadinaya sidii loo soo celinahaa loo heli lahaa ayaa la samaynayaa falowgeed la samaynaya wixii intaa ka soo haray haddaad tidhaahdo maanta dawlado yaryar iyo imaamyo yaryar baa adduunyada lagu wada haystaa dee shuruudaha nin waabi ah lagu doorto ummadda ku doorto soo maynaan soo baran qofkii shuruudihii wilaayada laga helay buuxsadae eh? qudrigu doonaha joogeen ummadda u taliyo ee wilaayadaasi markaa siisay ee uu shuruudii ku oofsaday baa isagana baycadooda lagu siinaya cid kale samay cid kalese ha jiro meeshuu dowladaha ka jira e kaasaa isagana la siin waxaa halkan yimi waxaa la sheegay muxuu ahaa karaamaat اlawliyaa tusaalayaal ma leeda waxaanu maqalay cumar bn khadaab oo yimi yaa saariyata jabal halkaa madiinuu joogaa meshaa iyo markaa ardufaris iyo hawaasib ninkaa markaa jabal markaa saariye la ydhaahdo ciidan u dhiibay waa carri kala fog wuxuunbaa la malay cumar oo khudbadaynaya oo intuu khudbadii bedelay leh saariya jabal saariyata jabal saariyata jabal war saariyow war ciidanka buurta ku tiiri zaman dheer dabadeed cumar waa waashibaa la yidhi ayuunbaa waxaa yimi rag waxaa la waran ciidankii ka warrama dee ciidankii aad saariyo u dhiibtay iyadoo xagga hore iyo xagga dambe ma lagaga yimi oo yufarqiintuun ku jirno oo nala dabadabago-aan ku dhownay ayuunbuu cumar hadalkiisa aanu maqal war buurta buurta ciidanka dhabarka u saar buurtii baa dhabarka saarnay cadowgii xaggan iyo kii xagganba waanu jabinay qaniimadiisana waa ta cumar waanu ku keenay karaamaatu awliya soo ma cumar mulham buu ahaa soo ma waxbaa lagu lahami jiro laba saxaabi oo oh, rasuul ayaa ka dhaqaaqay qudcul madow tiriig baa hoos socda midna xagga luu leexday tiriig baa raacay midna xagga luu leexday tiriig baa raacay zayd bin xudayr waa ninkii malaa'igta daruurta markaa nuurka ay u soo dejtay soo ma garanaysa uhi rasuulku waxaa kuu soo dejtay qur-aanka markaad akriyaysay malaa'ig faraska uu kaajin isriina ka yara u gooyo qur-aankii way kugu iman lahayd buyui soo ma arkaysid ninkii nolosha sacad mawaqaas badda weyne duji baa la idhaha weliba duji la idhaahdo ciidamadii faraha badnaedna haaweendii ku duulay muxuu sameeyey madoon buu saaray mae lugahooda fardigoodi bay kaga tallaamay badda mucjiso maaha muxuu ahaa ibn alcala adxadrami isagana taba miyaan u dhicin iyo biyihii roobka ilaahay u keenay waa intaasoo karaamadaa dhacday ninkii la odhan jiray safina safinadii rasuulka alayh isalaatu wasalaam ninkii la odhan jiray doon baa la qaraqintay jasiirad kuwa caaliyay dabeedna bah libaax baa ka soo horbaxay libaax dadka wuu culaa soo maha libaaxi sahan buu noqo halkaa wadadii buu tusay halkii dadkii aleentintu joogtay halkii alentida iyo dadku ay joogeen ayuu tusay si intuu hamaamleeyey buu leeyay salaam ullaahi calayh dabeedna iska tegi karaamo maha miya sinadka ibna ashyam ayaa isagoo meel cidlaa maraya faras ku wataa faraskii baa dhintay meeshan surmiya haraan iyo gaajaa yaalla ilaahay buu wuxuu wuxu ilaahayow faraska soo maad ajashiisii ka dhammaynin anigu wax kaloo gaadiida ma haystee gurigeyga aan ku gaado dabeedna iska qaado wuu soo kiciyey ilaahay wuu fuulay gurigiisii buu tegey inankiisii bu yhi arya waladow faraskeen waa ammaanaye alaabta iga deji mar alla markuu ka rogay faraskii silatay naashib uu dhacay uu dhintay waa dhacay waa dhintay kam min karaama haddaba kutubtee loo raacaya kitaab kaaga warama awliyada iyo karaamadeeda qur-aanka doono ina أwliyaء اllahi laa khawfun عalayhim wala hm yaxsanuun aladiina aamanuu wa kanuu yataquun waa kuwa sifadaani haddaad doonaysa kitaab aad kugu tafsiiliya anigu inta aan ogahay waxaa ugu caansan kitaabka la hahdo alfurqaan bayna wliya shayaan bayna awliya raxmaan wa awliya shayaan alfurqaan bayna awliya raxmaan wa awliya shayaan kitaabka daalib lcilmi doono oo hadaad meelaha makaatibta ka weydo meelahan waqfiyada iyo shaandada kasoo dhologelayso halkan kasoo kasoo taxmiilso midna akriso masalada aan saddexaad waxay tahay muxuu ahaa maxaa maraajic u ah jihaadka axkaamtiisa iyo imaamada ama imaarada hore waa waa kitaabka qur-aanka iyo sunada rasuul alayh salaam kitaabka qur-aanka sunnada rasuulka maraajico weliba kutub sunnada kutubta sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad ka weydaa waa naadir baab mustaqilo jihaada ama mid markaasi wilaayada iyo imaarada ka warmaya soo ma arkaysid weliba waxaan ku odhan lahaa daarulcilmi baa kitaab iska yaraa fiican oo mukhtasara haddaad doonayso dhowr saxfadood oo kooban oo la yidhaahdo sheekh ibnu qayim kitaabkiisa la yidhahdo saad ulmacaad fii hadyi nebiy sala allahu alay slam war hadda akri baabka jihaadka kitaabkaasi uu dhowr sabxaad oo kooban oo kaa dhankiya aqsaanta iyo maraatibta uu leeyahay jihaadku kutubtan sunada waxaa ka mid a ah kitaabka la yidhahdo musanif ibnu bashir soo si mutawafira oo qayima axaadiista rasuulka iyo aasaartii salafku ay ugu qoran tahay ka hel kutub la ydhaha kutub fiq soo ma taqaani mudawalaadkeeda iyo kutubtan culimada fiqiga ay dhigeen iyadana kawaamsnaadanaad ka weydo labadaba ba iyo jihaadka iyo iyo wilaayada waa mutawafir meelal bau yaallaa oo waad helaysaa yaa akhi muslim laakiin waxaad iska ilaalisaa dee maanta cid waliba way faragashatay cid waliba way faragashatay oo taaliifi taaliifaad ee maxaan ku rahdaa mucaasiraa jiro mid xaggaa kuu jihaynaya iyo mid xaggaa kuu jihaynaya badane meelaha iska hubso oo talaqiba u yeelo oo hana degdegin oo ha durdurinin ilaahayna tawfiiqda weydiiso oo salaamada weydiiso qunyar qunyar tamaha tamaha wuxuu fiirfiirsa waa anta saaxib alcaqli ayaa tahay halkan ayaan kitaabka kusoo khatinay waxaan leenahay kitaabku waa kaa wabilahi tacala tawfiiq subxaanaka allah bxamdik waxaana inoo xigi maxaa inoo xiga socodka iyo safarkan safarka xigaa wuxuu noqonayaa safar ramadaaniya insha allah iyo safar dawla ramadaaniya oo mukasab mukasab lakin waa haddii ilaahay laga helo waanaan ka baryayna weliyu daalika weeyaan rabbi subxaanahu watacaala ilaahay adduuna gaarsiiyo wabilahi tacala tawfiiq subxaanaka wabaa